رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سابقه دام حضر كذاك سبق خابر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية ومنع سبق خابر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتيء ليس زال دائما قفي ولا يلي العميل معمول الخبر إلا إذا ظرفان أتى أو حرف جر ومضمر الشان اسما وين وقع موهم ما استبان أنه امتنع waxaanu kusoo guda jirnay kaana iyo walaalaheed markaa sheekhu wuxuu noo soo tilmaamay inay yihiin saddex iyo toban ficil waxaa kaleynu raacinay toban ficil oo saare la macnaa marka waa saddexiyo labaatankaa ficil weeyaan halkan sheekhu raximah ullahu tacaala waxa uu ka gudagelayaa ou doonayaa inuu ka warramo akhbaarta ay leedahay afcaashani xaalkooda wuxuu yidhi sheekhu wa ajizbanee tawasud alkhabari khabarka dhexdhexaysashadiisa banee fii jamiicihaa afcaasha dhammaanteed dhexdeedana ku bannee wa kullun ay wa kullu nuxaati nuxaadda dhammaantood xadara waa diiday huwa kulligu sabqahu ay sabqa alkhabari khabarka ka hormarkiisa daama daama uu ka hormaro khabarku inuu daamo ka soo hormaro carab ama nuxaad oo dhan baa diiday wuxuu leeyahy sheekhu raximah allahu tacaala afcaasha tan a akhbaarteeda waxaad ku bannaysaa tawasud tawasna waa maxay bayna alficli wاlsmi inuu khabarkii u dhexeeyo ficilka iyo ismiga taa banee weliba waa dhammaantood afcaashii waynaga qaybinay oo min xayu alcamal waxaynuga qaybinay maa yacmalu bisharطin ma almasdariya adarfiya iyo maa yacmalu bishardi taqadumi nafyin aw shibhiyi iyo maa laa yacmalu bilaa shardin sooma xaggii tasarufkana waynu ka qaybinay oo maa yatasarafu tasarufan taaman iyo maa yatasarafu tasarufan naaqisan iyo maa laa yatasaraf marka waa dhammaanta isku wada gee saddex iyo labaatan ficil somaynan sheegin saddex iyo labaatankii ficilba waxaad ku banaynaysaa tawasud alkhabar khabarkii inuu bartamaysto bayna alficli walismi ismiga iyo ficilka inuu udhexeeyo laakiin waa xilima waa marka uu ka maran yahay min muujibi ataqdiimi watakhiiri wax waajibiye khabarku inuu xagga hore maro ama wax waajibiye khabarku inuu xagga dambe labada arimood hadii uu ka maran yahay waxa bannaanaanaysa xaaladda saddexaad oo ah inuu u dhaxeeyo bayna alficli waalismi isaga oo taqdiimkii uu waajibay waa sida kaana fi daari saaxibuhaa kaana fi daari saaxibuhaa hadda kaana khabarkeedii waa fi daari saaxibna waa ismigii iminka waa waajib khabarkan inuu xagga hore yimaado ismigana u dambeeyo limaada haddaynu nidhaahno kaana saaxibuhaa fi daari waxaa ka dhalan cawdu damiiri calaa mutaahirin lafdan wa rutbatan eh, wadalika laa yajuuzu ila fi sabci masaa'ila wa haadihi laysat minha masaladanna ma ka midba maya ka mid maaha idan si ayna arrintaasi ayna u dhalan waa inaynu nidhaahno kaana fi daari saaxibuhaa waa inaynu nidhaahno marka iminka maxaa waajibay taqdiimkii dade taqdiimkiibaa waajibay iyada oo ay waajib tahay ismigu inuu xagga hore soo maro khabarkuna uu xagga dambe maraana waa maxay kaana akhii rafiiqii kaana akhii walaalkay wuxuu ahaaday rafiiqii buu ahaaday ya iminka ma akh baa mise rafiiqidaa ayaa ayaa ah dee rafiiqii baynu khabarkii ku daynayna akhiidana ismigaynu ku daynayna sababtu waa maxay waa licadami duhuuri icraab icraabti kama muuqan sababto a ah icraabku haddii uu muuqan lahaa dee khabarku mansuub weeyaan ismiguna marfuuc waynu kala garan lahayn laakiin hadda maadaama labadiiba ay muqadar yihiin maxaa waajib ah in khabarka aynu ka dhigno ka dambe ismigana aynu ka dhigno ka hore aynu ka dhigno intaa mislan waaya khabarku warka xaasilkiisu waxa weyaan khabarka afcaashan wuxuu yeelanayaa si lix xaaladood buu yeelanaya waad la socotaa meelta ciddii kitaabkan haysata kaana fi daari saaxiiba buu ka qabanaya ka koobaadi waa wujuubu ta'ahuri in xagga dambe la mariya waajiba waa tusaale iminkaan idiin sheegay kaana saaxibii caduwii saaxiibkii wuxuu ada cadowgiina ugu leey kaana saaxibii caduwii maxaa waajiba inuu ka dambe noqdo ismi limaada cabdilfataax licadami duhuri icraab dhade icraabka ma muuqdasha walidaa waa inuu xagga dambe maro ma kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaan watasdiya wamaa kaana salaatuhum salaadoodu may ahaan cinda albeyti beytka agtiisa ilaa mukaan mooyaane foori wa tasdiya iyo sacaba dhabasho eega inanu agga dambe khabarka inaynu marinaa waa waajib limaada waa maxsuuru fiih maxsuuru fiih munayn walina rutbat almaxsuuri fiihi atakhiiru de maxsuuru fiiga ritmadiisuna maxay soo takhiir ma waa inaynu khabarka xagga damba marin imse hal masalaad i haystaan soo ma ka labaad wujuubu tawasudi inuu bartanka gala khabarku waa waajiba khudrigaa idin dhigaya maad la socotaan halka qawluhu kaana fi daari saaxiib waa ka qabta wujuubu tawasud waa maxay yucjibunii an yakuna fi daari saaxibuhaa yucjibunii an yakuna fi daari saaxibuhaa inaanu xagga damba inaanu tawasud maanta ka dhigna waa waajib ya oo waxa mamnuuca daarta inaynu soo hormar daarta inaynu dibdhigna waa mamnuuc horta oo inaynu idhaahno maxay yucjibunii an yakuuna saaxibuhaa fi daari waa mamnuuc limaada limaada limakaani damiiri damiirba iyada ku jirade limakaani adamiir ow yacawdi damiiri ilayha damiirka ayaa iyada u noqonaya qaacidadii baana meesha ka bixi ahayd cawd damiir calaama taakhirin lafdan warutbatan wadalika laa yajuus ila fi sabci masaa'ila wa hadihi almas'ala laysat minha toddobadaa ka mid maaha waa ta labaad e ma banaano ficilka inaynu ka soo hormarina ficilka inaynu ka soo hormarinaana ma banaano aynu nidhaahno maxay yucjibunii an fi daari yakuuna saaxibuha sayna tiraada may banaan tahay aynu lianlaa yufsala bayna an wa silatiha antani mayna mawsuul xarfiyahayn siladiina mana ficilkan ahayn in la kala saaraa ma banaano mana banaano anta inaynu ka soo horreysiina o inaynu idhaahno yucjibunii fi daari an yakuuna saaxibuha taasina ma banaano limaada lianna macmuula silati laa yataqadamu cala almawsuuli mamulsiluhu macmuulu siluhu kama soo hormaro mawsuulka kama soo hormaro de mawsuulka he kama soo hormaro laba suuradood wuxuu kuu tawdiixinayaa masalada afki daari inaynaan meelahaaso dhan aynaan geenin ciladu wuu kuu sheegay sheekhu waa wujuubu taqadumi in xagga hore lasoo mariyaa waajiba ficilkaba laga soo horeysiyo waa xilima waa markuu sidaaro yeesho ayna kaana zaydun aynadan mayna ismu istifaaman mayna sidaaro lahayn sidaara leedaha xagga hore inayna marna maanta waaba waajib macal ficilku ka horeynaya imisaynu haynaa waa saddex baade mina saddexayn wujuubu taahuri wujuubu tawasudi wujubu taqadumi afar baan haynaa sooma wujubu taahur taahur in xagga dambe la maryaa waa waajib tawasubna laakiin waa banaanya tawasubna waa iska banaanya tusaale waa maxay hal kaana zaydun qaaiman hal kaana zaydun qaa'iman iminka ma banaano inaynu qaa'iman soo hormarino oo hashaynu ka soo hormarina limaada ismi istifhaam muxuu leeyahay sadaaru leeyahay qaa'iman hal kaana zaydun may banaan tahay may ma banaano mana banaano maxaa ka dhalanaya fasli la kala saaray istifhaamtii iyo ficilkii oo inuu nidhaano hal qaa'iman kaana zaydin ma banaano taas marka maxaa waajib noqday maxaa waajib noqday ta'ahur maxaa kaloo bannaan tawasud maxaa hal kaana hal kaana qaa'iman zaydun baa kuu bannaan ina saa tirada tusaalaha waa kuu bannaanya waayay wujuubu tawasuti in bartanka la mariyaa waa waajib aw itaqadum ama in xagga hore la soo mariyaa iska bannaanba waa maxay tanna waa tusaale iminka aynu hayna ya kaana fi daari saaxibuha maxaa waajiba tawasud baa waajiba maxaa kale oo inoo banaan inaynu xagga hore marnaan way banaanta o inaynu idhaahno fi daari kaana saaxibuha fi daari kaana saaxibuha way kuu banaan tahay ka u dambeeya jawaasu alaaa saddexdiiba way banaan yihin kaana qayma saddexdiiba way kuu banaan kaana zaydun qaaiman sideedaa ku daa kaana qaaiman zaydun saa ku daa qaaiman kaana zaydun inta way banaanyihin taahurkii tawasudkii taqadumkii lixdaa suuro ayuu yeelanaya khabarka maxay afcaashan markaynu dhinacan ka eegno waaya haddaba culimmadu waxay soo naqliyeen saaxibulirshaad wuxuu soo naqliyey layse khabarkeedu inuu ka soo hormaraay ma banaano ismiga inuu ka soo hormaraa layse khabarkeedu ma banaano laakiin sida sawaabka waa inuu bannaan yahay oo kutubta hore aynu ku soo marnay waa kii shaacirkii sali in jahilti naasa canaa wacanhum falaysa sawaan caalimu wajahulu sali in jahilti naasa canaa wacanhum falaysa sawaan caalimu wajahulu sali gabadh yahay weydii waa ninkii la ohan jiray samawal iyo nin kale ayaa gabadh u wada haasaagu tegey kadibna isagii bay deedifaysoo ninkii kale ayay ajiibtay oo xaggiisa ay u leexatay kadibna wuxuu leeyahay sali gabadh yahay balweydii in jahiltii haddii aad ka jaahil tahay annaase dadka weydii canaa annaga xaalka yaga iyo wa canhum ayaga xaalkooga kuwan xaggooga ad martay falaysa ma aha buu idhi caalimun nin caalima wa jahuulun iyo nin jaahil badani ihi sawaaan laba siman maa lasma barbar dhigi kara buu leey ya anaa ka baal sarreeye ani xaggayga soo midicsa bu leya maaragta ya maxalusheedkinu inagu ga socnaa maay falaysa sawaan waa sawaan waayo mayna ahayn tawasut alkhabari bayna alficli walism dee daliil baynu haynaaba markaa saaxibulirshaadkaasi qowlkiisaas yahe sawaab ma ahe maxaa ka sawaabsan daliilka baynu haysanaa ibnulmucti aynu garanano ya wallaahu yaqdi bihi batin waafira liwalahu fi darajaati aakhira soo mara faaiqatan alfiyata ibnlmucti wahuwa bisabqin xaaizun tafdiila mustawjibu sanaa'iya ljami waa ibnulmuctigaad garanaysaan wuxuu leeyahay daama khabarkeeda in laga soo hormariya iyadana ma banaano ismigeeda inuu ka soo horeeya ma banaano oo la odhan maayo laa usaaxibuka maadaama qaa'iman zaydun saasi ma banaano sida sawaabkaa way banaan tahay bayd baynu soo deliishanana isagana qadrigi aynu kusoo marnay laiba li lcayshi maadaamat munaqasatan ladaatuhu bidikaari lmawti wlharami laiba lilcayshi maadaamat munaqasatan ladaatuhu bidikaari lmawti wlharami laiba macaan iyo wanaag uma sugnaanin lilcayshi nolol nololi dhandhan male buuri iyo macaan maadaamat inta ay tahay ladaatuhu cayshka macaaniyaalkiisu munaqasatan mid lagu calwinayo oo lagu dhooqaynayo bidikaari mawti geeri xusuusashadeed walharami iyo gabow ama waad ka dhaadhic oo waad geeriyoonun ama waad gaboobisom mar hadday labadaasiba daba yaalaan alla ilaha macaan iyo dhandhan male buu leeyay maxal shacibka maad garanaysaa daamad ismiyeedii me ladaatuhu munaqasatanna waa maxay waa khabarkeegii oo tawasubay inkastoo culimmada qaar ay leeyihiin waar mayane aynu nidhaahno daamad iyo munaqasatan baa ku tanaasucay ladaatuhu kadibna munaqasatan oo tii labaad eh, oo aaniyadaa ah ayaa lagu camal siiyey daamana waa loo idmaayey oo ismiyeedi waa hiyaba ismiyeedi waa maxay waa hiya munaqasatanna waa khabarkeegii kolkaa shaahid ku yeelan maayda shaahidbeed kolkaa kuma jiro mislfan intaas waa shadriga hore shadriga dambe wuxuu kaga warramay sheekhu wa kullun sabqahu daama xadar kulun waa min alfaad cumuumi maogtin culimada dhammaantood waxay diideen buu leeya maxay khabarkeedu inuu soo hormaro carab oo dhan ama nuxaad oo dhan baa diiday daamo khabarkeegu inuu soo hormaro haddaba u fiirsada haddee loo jeedo mancigan la soo hormarinayo haddee loo jeedo ma iyo daamaba kama soo horayn karo eeg maa iyo daamaba khabarku kama soo horayn karo macnaha haddii loo jeedo ijmaacan u sheegaya waa musallam waa loo nabadgelinaya saxiix laakiin haduu leeyahay may waa daamo oo keliya uun daamuunbu ka soo horaynaya maada kama soo horayn kara hadduu saa ujeedo oo laa asxabuka maa qaa'iman daama zaydun sidaa haddii ay tahay waa siduu ku xambaaray sheekha inankiisii badruddiin oo markuu sharaxayey e nadar baa ku sugan ijmaaca nadar baa ku sugan markaa taa hore musallamkaa noogu daade oo ujeedo maxay maadaamo oo wada socota maada iyo daamo oo wada socota khabarkii xagga hore ka mari maayo hadduu ujeedo waa ijmaac naxwiyada ijmaacooguna wuuba iska yelaya sooma waa ijmacaas musallam baynu uga dhigana laakiin hadduu uga jeedo daamo oo keliya hadduu uga jeedo ijmaaca nadar baa ku sugan buu leeyahay sheekhu nadar baa ku sugan marka halkaa macnaheed waa maxay biilka dambe muxuu ku tilmaamaya daamo khabarkeegu inaanu kasoo taqadumi karin waa masalada koowaad ee khabarku aanu kasoo hormari karin intaa masle fahne laba masaluu kaga warramay oo masalada hore waa maxay waa jawaasu tawasud alkhabari bayna alficli walismi fi jamiici alafcaal masalada labaadna waa maxay waa mancu sabqi khabari daama daama khabarkeegu inaanu soo hormarayn waa intaa masle fahne ajistu waa maay waa ficilkii amar tawasudo waa mafcuulkeygii tawasud waa mudaaf khabar master baa loo idaafeeye faacilkiisii fii jamiiciha ajista iskaga tacaluji kullun waa mubtade damiir baa ka go'an tanwiintana ciwada ilayna sooma wakulun xaati ama wakulul carabi madhe sabqa waa min baabi idaafati lmasteri ilaa faacili watumima limafcuulihi sabqa haadan yar baa faacilkeediia waa master faacilkii loo idaafeeyey daamana bikasti lafdiyaa bay mafcuul ku tahay xadara faacilka ka noqonayo oo huwi wuxuu noqonaya maxay hadara waa diiday huwa kulligu damiirkaasa raabid noqonayo khabar bay noqonaysaa marka jumladaasi wuxuu yidhi sheekhu waajiz banee wa amru min ajaaza waajiz banee tawasudalkhabari khabarka dhexdhexaysashadiisa banee fii jamiiciha afcaashan dhammaanteed dhexdeeda ku banee wa kullun ay wa kululcarabi ow wa kullu nuxaati nuxaadda dhammaantood xadara waa diiday wamaa kaana cataau rabbika maxduura ay mamnuucan wkulun ay wakululcarabi carabta dhammaantood xadara ay manaca waa diiday huwa kulligu sabqahu ay sabqalkhabari khabarka horumarkiisa daama daama u ka hormaro laqmadaaska ilaali iyo kaabiriiqan ah, kadaaka sabqu khabari manaafiya faji bihaa matruwatan laa taaliya wuxuu yidhi sabqu khabarin khabar horumarkii maa maa u ka hormaro maada annaafiyata ee naafiyada kadaaka ikanu kadaaka madkuurkaagaasay lamid tahay faji la kaalay bihaa maadii naafiyada ahayd la kaalay matluwatan xaalo ay tahay mid la raacayo laa taaliyatan xaalo ana ahayn mid wax raacaysa laba masle aynu haysanaa labada masle maxay ahayn tawasuq alkhabar bayna alficli wاlsmi fi jamiic اlafcaal iyo mancu taqadumi khabari daana masaladan labaad u ka warramaya waxa weeyaan ma banaano abarku inuu ka soo horeeyo maada naafiyada u fiirsada maada naafiyada la yidhaahdo khabarku inuu ka soo horeeyo khabarka afcaashini ma banaano laba qaybood baa soo gudagelaya culima markaynu qaybinayna afcaasha waxaynu u qaybinay ya maa yacmalu bilaa sharطin iyo maa yacmalu bishardi taqadumi nafyin washibihi baynu u qaybinay soo ma waxaa soo gudagelaya maa kaana nafyu sharطan fii camalihi wixii nafyiguba uu shardi u ahaa camalfalka uu camal falayo waxaa jirtay afcaal aan camal falaynba ilaa nafyi in laga horreysiiye mooyaane sooma afcaashi way ku jirtaa maxaa ka mid ahaa zaale iyo walaaleed muxuuna yidhi sheekhu ya wa haadi alarbaca lishibni nafyin aw linafyin mutbacah ah, soynama odhan shadriyadamban kuso qabtay soo saamayn haddaba maa kaana nafyu shardan fii camali waa ku guda jiraa oo waa maxay qaaiman maa zaala zaydun inaad tiradaa ma banaano ya warkuma hadda maad fahandeen maa zaala maxaa ka horreya de maaba ka horeyso dhah soo maa kama horeyso maadaama oo maa naafiye ay ka horeyso maada naafiyada ah khabarkan kasii horreysiin karaa suuragal maa oo inaad tirahdid qaa'iman maa zaala zaydun inaad tiradaa ma banaano sababtu maad garanaysaa waxay leeyihin culimadu maadani waxay leedahay sadaaray leedahay lin eeg sadaaratul kalaam bay leedahay idan haddaynu xagga hore wax ka marhno sadaaradii ay lahayd bay he waayeysa lidaa iyadu matluw way noqonaysaa waa la raacayayo xagga hore ayay maraysaay iyadu taaliye mid wax raacayso laga horayn karo ma noqonayso warwarkaas maydin caddaaday markaa ma banaana inaynu idhaahnaa qaa'iman maa zaala zaydun maxaa banaanun ya maxaa banaanun maxaa banaanun maa zaala qaa'iman zaydun maa zaala qaa'iman ma banaan tahay saasi ما zaala qaaiman zaydun may banaan tahay maa zaala qaaiman zaydun may ما tahay may banaan tahay way banaan tahay wa ما زال tawasud alkhabar ajiz maa zaala qaaiman zaydun waa tawasudkiida oo banaan sideedaba ku daa maa zaala zaydun qaaiman laakin ma banaano qaaiman maa zaala zaydun man qaaiman maa zaala zaydun ma banaano waxa ogolaaday arinta ibnulkaysaan iyo ibnunaxaas labada sheekh way ogolyihin yow lahaysaada labada sheekhee way ogolyihin arinta labaad ee soo gudagelaysaa beytkan maa lam yakun inafyu shartan fii camalihi waa waxa aanu nafyigu shardi u ahayn camalfalka uu camal falayo taasina maxay ahayd kaana markaynu markaynu marini maxaynu nidhi toddoba sideeddii ficil maxaynu nidhi fatacmalu fi libaati wa bacda nafyi wamaa kaana allahu mucadiba wama yastakfiru miynaan daliishanan mina nefyahan bacda nefyina way iska daba dhici kartaa way camal fali kartaa ibaatna way ku camal fali kartaa soo ma haddaba kaba soo qaado haddii nefyu galo oo kaanadii haddaynu anfino iyadna waa la mid un kuwan oo la odhan maayo qaaiman maa kaana zaydun la odhan maayo ee maxaa la odhan maa kaana qaaiman zaydun ama maa kaana zaydun qaaiman baa la odhan waanta ma isla fahni labadaa qaybood baa soo gudagelaya haddaba waxaynu wajaasa bacdum hadda u fiirso berhkoodna way baneeyeenba in la dhado qaaiman maa kaana kuufiyiintu labadan suura way banaynayaanba haddaed kuufi tahay ood nimankaa ku birtay kuu fududahay waxaad iska odhanaysaaba qaaiman maa zaala zaydun iska odhanaysa ama kaana maa zaydun sadaaro male bay ku maadan maadan istifaamiyadu sadaaro male bay ku leeyihin baaba ku waafaqay masalada oo basriyiinta kamid a waxaa laga fahmayaa musanifka kalaamkiisa waxaa laga fahmayaa nafyiga waxa faa'iideynayaa haddii aanu maa ahayn ee ayru ma hadii yahay taqdiimku inuu banaanya laga fahmaya oo waa maxay qaaiman mid taagan lam yazal zaydun zayd kamaa uuna zuulin way banaantuu leeyahy munaliqan mid tegaya lam yakun camrun camar muu ahaanin ma isla fahnaynta ya waynu ka fahmayna barhkoodna way diideenba barhkoodna waxa weeyaan way diideen oo kitaabkiisa tafsiilku sheekhu canilfara arrintaa kaga soo xikaayooday waxaa kale oo laga fahmaya kalaamka sheekha in ay banaan tahay khabarku inuu ka soo hormaro ficilka kelidii haddee nafyigu uu yahay ma haddee nafyigu uu yahay ma oo la yidhaahdo maa qaaiman zaala zaydun egsaasaa laga fahmaya maa qaaiman zaala zaydun ila wixiina yidhi un maada in laga horraysiiyaa ma banaane kaana wuu ka soo horrayn kara oo wuxuu udhaxayn karaa kaana iyo maada ayuu udhaxayn kara markaa saddex baa ka soo bixi maa qaaiman zaala zaydun ma zaala qaaiman zaydun maa zaala zaydun qaa'ima saddexdaa suurad dambaba bay banaanaanaya maxaan banaanaynun hore laga wada marinayo agga hore laga wada marinayo masla fahmi haddaba sabqu khabarinta u fiirsada waa masderun mudaafun lifaacilihi wa tumima limafcuulihi sabqi waa masder khabar waa faacilkiisio loo idaafiye maadan aad arkaysaan waa maxay waa mafcuulkeedii annaafiyata kolkaad macnaynaysi weeyaano maadaasoo mafcuulkaad ka sifaynaysaa kadaakana waa khabar muqadama faji biha la kaale matruwatan bihaada ka xaale damiirka ku jira laa taaliya wuxuu yidhi sabqu khabarin khabar hormarkii ma ma u ka hormaro laqmada halka laga bilaabay steeg sabqu khabarin khabar hormarkii ma ma u ka hormaro maadii annaafiyata ee naafiyada ahayd kadaaka kaanu kadaaka madkuurkaagaa la soo sheegay ee sida daamaba loo diiday de ayaa iyadana loo diiday haddaba faji la kaalay bihaa maadii naafiyada ahayd matruwatan xaalaay tahay mid la raacayo eeg eh. mid la raacayo iyada u horeynaysa weyaan macnuu laa taaliyatan xaala ayna ahayn mid iyadu wax raacayso oo aan laga horraynde waaya mancu sabqi khabari laysa stufi waduu tamaamin maa birafcin yaktafi wamaa siwaahu naaqisun wanaqsufi fatia layse zaala daa'iman qufi buui wa mancu sabqi khabarin khabar horumarkii diidmadii layse layse u ka hormaro ustufiya waa la doortay huwa manciga waduu tamaamin dhammaystiran mid u saaxiib ihi maa ay ayiladii ka weeyaan yaktafii kaaftoomayo huwa maagu birafcinay bimarfuucin marfuucka ku kaaftoomayo wamaa ay wamalladiika siwaahu duu tamaamka ka soo hadhay naaqisu naaqis weeyi wa naqsu naqsigii ufiya ay tubica waa la raacay huwa naqsiga fii fatia fatia dhexdeeda lagu raacay layse wa layse layse dhexdeeda lagu raacay zaalo wa zaalo zaalo dhexdeeda lagu raacay daa'iman xaalo uu yahay baa la raacay naqsigu mid daa'ima ma la socotaan halkan laba maslo kaga warramaya ma labada maslo waa maxay layse khabarkeega in laga soo hormariya may banaan tahay mise banaano waa maslada koowaad kuga warramayo afcaashiibu laba qaybood u qaybin doonaa afcaashina laba qaybood buu qaybin doonaa masle fahni maslada hore wuxuuna yidhi waa mancu sabqi khabarin laysas uhi layse khabarkeedu inaanu ka soo hormarin baa la doortay khilaafaa ku jira lakiin saasaa la doortuu kuleeya sheekhu naxwiyin way isku khilaafeen sheekho layse khabarkeedu maa soo hormari karaa mise ma soo hormari karo kuufiyiin nimankii la odhan jira soo ma garanaysaan mubarad oo basriyiin kamida zajaaj oo basriyiin kamida ibnu saraaj oo basriyiin kamida akar mutaahiriin oo musanifku uu kamid yahay way diideen warkaas ma idin deeqe abu cali alfarisi ninkii la odhan jiray waa basriyiinte ibnu barhaan sheekha la idhaahdo way ogolaadeen maxay iska leeyihiin qaaiman laysa zaydun aan idhahni leey qaaiman laysa zaydun aan dhahnay leey labadan sheekee dambe culamada kalena waxay may ha ka yeelinayaan siiba way warkiisa ka waran siiba weyhi naqliga laga soo guuriyey wuu isbaraanbaray culimada qaarkood waxay kasoo naqliyeen jawaas way banaan yahay taqadumkaasi culimada qaarkoodna waxay kasoo naqliyeen manci wuu diiday warkaasi ma fahamteen hadda haddaba soo daandego waayo carab hadalkayga aynu u nimaadna ma jiraayo ma laga helaya layse khabarkeyga soo taqadumay mise lagama helayo taasa inagmarase layse khabarkeyga oo soo taqadumay luqa alcarabiya ma lagu hayo mise laguma hayo kama soo aroorin luqada carbeed kumuu soo aroorin khabarka laysoo soo hormaray laakiin waxa ku soo arooray lisaanka carbeed aayad quraan soo qaadan doona waayo quraanku luqla carabiya kusoo degede lisaanka carbeed waxa ku soo arooray wax daahirkiisu uu yahay macmuululkhabarkii oo kasoo hormaray macmuululkhabarkii oo layse ka soo hormaray eeg macmuululkhabarkii oo layse ka soo hormaray qaacidaynaynu haysanay qadriga aynu kusoo marnay ah, adriga joog sooma garanaysaa taqdiim lmacmuuli yuadinu taqdiim alcaamili qaacidaas ma mutaridaad mise akhlabiyaad ya waa akhlabiye weeyaan waa akhlabiye weyan xagga hoosan ka waxay leeyihiin waxay yidhahdeen waxaanu aragnay macmuululkhabarkii oo ka soo hormaray maxay layse ka soo hormaray mar hadduu macmuululkhabarkii soo hormaray macmuulkiiba maadaamuu soo maray caamilkuna uu soo hormari kara oo waxay leeyihiin walaa yataqadamu lmacmuulu ilaa xayu yataqadamu lcaamilu macmuul ma soo hormari karo ilaa meesha caamilku xagga hore u iman kara mooyaane mislfani waa maxay aayadda qur-aankii alaa yowma yatiihim laysa masruufan canhum suuratu huud alaa baraaruge laysa ma aha huwa cadaabku masruufan mid laga leexinayo canhum ayaga xaggooga yowma maalin mid laga leexinayo ma aha yati uu imanayo huwa cadaabku him ayaga u imanayo maalintuu cadaabku u imanayo lagama hor joogsan karo so laqmada maydaan fahmin haddaba layse ismigeedii waa maxay waa huwa khabarkeygina waa maxay waa masruuf waa ismi mafcuul wuu camal falay yawmaa lagu soo tacalujinaya haddaba yawmi sow macmuululkhabarkii ma mina macmuulkhabarkeen waxay ku maadaama oo khabarka xagga dambe ku sheegan macmuulkiisa xagga hore uu yimiday waxaan ka fahmi karnaa inuu caamilka oo masruufan ihina u soo hormari karo ayaan ka fahmi karnaa bay kuleeyi <laughs> isla fahmi ya laakiin waxaa looga jawaabay waxaa looga jawaabay arrintaasi waxay yidhahdeen culimmadu horta mid waa mid waxaa la iska odhan karaaba yowmadani waxa weeye waa daraf waliannahum yatawasacuuna fi اduruufi wاlmajruuraati maa laa yatawasacuuna fii hayriha soo ma waxaa kaloo inu odhan karnaaba waa sheekhow waxaa ya waxa lagaa yidhi caamilkii yowmadani waa maxduuf alaa yacrifuuna miyayna garanayn yowma maalin miyayna garanayn yatiihim cadaabku u imanayo laysa xaal aanu ahayn cadaabku masruufan canhum kuwa laga sarfinayo caamilkeediiba waa go-an ya yidhahn culimadu culimada qaarkood naxwi waaba mubtaday kuleeyi jumlo loo idaafeeyey haddaba qaacidada aynu qaacidada ah walaa yataqadamu almacmuulu ilaa xaysu yataqadamu alcaamilu qaacidadaasi aqlabiye weeyaan culimay mutarida ma aha kitaabka eega ilaa xayu yataqadam lcaamil ma arkaysan khudriga mala socotan alslu fiihi dalik waqad yukhaalifu hada اlasl kama ajaazuu taqdiima macmuuli khabari ina cala ismiha duna alkhabari macmuulka ina eeg inada khabarkeeda macmuulkeedu waa soo hormari karaayo ismiga waa ka soo horayn karaa duuna alkhabari khabarka laakiin kama soo karo u fiirso ina fi daari zaydan jaalisun inada awe ismigeedii waa zaydan khabarkeedii me waa jaalis so intaas lama inaan fahmin haddaba oo khabarka inaa macmuulkeeda soo fidaari ma ya fidaari oo macmuulkii khabarka ihi wuxuu ka soo horayn karaa maxay muxuu ka soo horayn karaa ismiga waa ka soo horayn karaa laakiin khabarku ma soo horayn karo khabarku he ma soo horayn karo misle oo ma odhan karno kaana fidaari jaalisu zaydan ma odhan karno lidaalika maadaama oo taaba aynu aragnay qaacidadii mutarida maaha waa aqlabiyaynu odhananaa marka qaacidadi maxaynu odhananaa waa aqlibaynu odhanana tusaale kale macmuulka ficilka manfigaa ee lamta lagu anfiyey ama lanta lagu anfiyey waa soo hormari karaa lakin ficilku ma soo hormari karo tusaale waxaad ka odhan kartaa zaydan lam adrib ama zaydan lan adriba ficilkan manfigaa macmuulkiisa zayd munahayn bal adu ficilka caamilka laftiisa kaba soo hormari ila waxay kuleeyihiin maadaama macmuulkii uu soo hormaray caamilka oo aad ridayna waxay ka soo horayn kartaa maxay way soo hormari kartaa oo waxay kuleeyihin waxa la odhan karaa zaydan adrib maad aragta weliga zaydan adriba maad aragta weli suuragal maaha idan qaacidadii mutarida maahae akhlabiya weeyi baa lagaa yidhi taasi waa masalada koowaad marka halkaa maxaynu ku haynaa saddex arimood oo ay mamnuuc tahay khabarku inuu soo horeeyo waa saddexdee khabaru daam in lasoo hormariya waa mamnuuc wakulun sabqahu daama xadar bugu layse khabarkeeda in lasoo hormariyaana waa mamnuuc wa mancu sabqi khabari layse suufi buguuri haye manfiga maada lagu anfiye khabarkiisa in lasoo hormariyaana waa mamnuuc kadaaka sabqu khabari maa naafiya faji biha matruugatan laa taaliya buguuri saddexdaa masalo khabarka xagga hore in laga soo hormariyaa ma banaano ama inta kale miya waa lasoo hormarin karaa waayo waa ka aamusa sheekhu aamuskana maxaynu ka fahmaynaa inay bannaan tahay maslada labaadee beydkan uu kaga waramay waxa weeyaan afcaashii buu sheekhu laba u qaybinaya maa yakunu taaman wa naaqisan iyo wamaa yakunu ilaa naaqisan wax taam iyo naaqisba noqonaya iyo wax weligiiba naaqisuuna muxuu uga jeedaa taam iyo naaqis taamka wuxuu uga jeedaa waa ka ku kaaftoomaya marfuuca marka marfuuc uu qaato ismi marfuuca la daba dhigo macnihiisi waa dhammaystirmaya naaqisna muxuu uga jeedaa marka uu marfuucu qaato heebaa kasii dambayso macnihi ma dhammaystirmayo ilaa mansuub la sheego mooyaane waa sidaa maa yktafi bimarfuucihi baa laodhanaya waa tam maa laa yktafi bimarfuucina waa laodhanaya waa naaqis baa laodhanaya haddaba afcaashii sooma wada garanana imse saddex iyo toban ama saddex y laatan soo mayn saddex iyo tobankii ficile taqaanin saddex ficil unbaa naaqis laazima amaa tobanka kale naaqisna way noqdaan taamna way noqdaan mslfan naaqisna way noqdaan taamna way noqdaan saddexda ficile weligoodba naqsiga laazima waa maxay isagaa inoo sheegay kaagama baahna in gurada laga keenkeeno fatiayo layse iyo zaalo weeyaan fatiha soma garanaysid weligeedba naqsi bay laasimtaa taa ma noqoto layse ka waran weligeed naqsi bay laasimtaa taa ma noqoto zaalo oo mudaariceegu yazaal ahaada yo iska kaa dhexgeliya yazuulu taam weeyaan zaalo oo mudaariceedu uu yazaalu yahay ka waran weligeedba naaqis weeyana taa ma noqoto iyado waa masle fahmi so intaa si fiican umaynaa ku siiye taamki waa maxay wa in kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara wa in kaana ay wa in wujida ficil taama ficil mabniyu limujhul maa lagu fasiri karaa ficil musama baan ujeeda cafwan ficil mabniyu limujhul maa lagu fasiri karaa mee laguma fasiri karee waa litaqriib fahamkaa lagu soo dhaweynaya wa in kaana haddii la helo wa in kaana ay wa in wujida haddii la helo waayo kaani waa musama sooma haddana wujido oo ficil muqayru siiqa macnihiisi lagu fasiraya waa taqriib waa soo dhaweyn wa in kaana ay wa in wujida haddii la helo duu cusratin mid culays iyo caydh u saaxiiba fa nadiratun ay falahu nadira sugasho ayaa u sugnaatay ilaa maysra ilaa intuu ka hodantoobayo haddaba u fiirso marfuuci waa in kaana haddii la helo ina ku kaaftoomi khaalidiina fiiha maadaamat asamaawaatu waalardu kuwo kuwaariyo weeyaan maadaamat asamaawaatu waalardu muddada ay samada samaawaadka iyo dhulku ay baaqi yihiin daama bimacnaa barkiyaa laga laqmaynaya marka fa subxaana allahi ilaahay xuma ka hufa xiina tumsuuna markaaad galabta gelaysaan wa xiina tusbixuuna iyo markaad waa beriisiga gelaysaan wowdaa marfuucay ku kaaftoontay iyaduna wowdaasi ayay ku kaaftoontay iyaduna haye de ah, bate iyo adxa iyaduna taan bay noqonayaan fi lbayat bay noqonaysa waa marka la geliyo iyo wa fi duxa dallana bimacnaa daamaa laga laqmeeya kolka ah, low dalla ulmu ulmigu haddii uu daa'imi lahaa lahalaka naasu halaka naasu dadku way halaagsami lahan way dhammaan lahayn ama waxa laga laqmeeyaaba bimacnaa taala dalla lbaytu gurigii baa dheeraaday ama dalla leylu habeenkii baa dheeraaday barixana bimacnaa dahaba laga laqmeeya infakana bimacnaa khalasa laga macneeya saarana waxaa laga laqmeeya bimacnaa rajca alaa ila allaahi tasir umuur waa saara yasiru minan lama socotid miya matuka waka waaya waa taam iyo kuwa wey waa kabiidka wasalka kale idaa kaana shitaau faadfiunii faina shaykha yuhrimuhu shitaau idaa kaana shitaau jilaalku marka uu yimaado bui u soo galo u xasilo faadfiuni qariyo aasa bui waayo faina shaykha duqa bu idhi yuhrimuhu shitaau yaa jilaalka gaboojiye watigaa qaribule idaa kaana ashita halkaas ku kaaftoontay intaa masl baan labada masr halkaana kaga warramay sabqa khabarin waa min baabi idaafati masdari ilaa faacili watumima limafcuulihi khabarin waa faacilkeegii laysana waa maxay waa mafcuulkeegii wey ustufiya naabifaacilka manciga u celi waduu tamaamin waa mubtade maa ayladika weeyi yaktafi huwa birafcin bimarfuucin ah, rafcin oo facl bimacnaa mafcuul wamaa ayladii siwaahu istaqara siwaahu siwaahu maad garanaysaa وصفة صريحة صلة وكونها بمعرب الأفعال لا maxaa ku ori وجملة أو شبهha الذي وصل به كمن عندي الذي بنه كفل soo ma garanaysa mana darفayn وجملة أو شبهha waa maay waa silada kolkaa maanta darفkana ade وما ay وma الذي siwaahu ذو tamaamka u celi hadana naaqisna waa khabarkii والنqص waa msr waa mubtade qufya waa ficil maadi غayru siqa haye haye haye naayb faacilkiyaa loo celinaya qufiya waa la raacay huwa naqsiga si fataayaan ku tacalujina qufyaan iskaga tacalujina naqsiman ku tacalujina qaar baa saayidhi laakiin waa daciif masterku isagoo alwata inuu camal fulo annaqsu waa master ma isagoo alwata inuu camal fala waa daciife qufyaa iskaga tacaluji layse fatiya ku catfun bilaa caadif zaalana waa catfun bilaa caadif daa'iman ana ifcalka qufya ka wa mancu sabqi khabarin khabar wa mancu sabqi khabarin khabar horumarkii diidmadii layse layse uu ka hormaro ustufiya waa la doortay huwa manciga waduu tamaami dhamaystiranka ka saaxiibkii ma ayladii ka weeyaan yaktafi kaaftoomaya huwa maagu birafcina bimarfuucin marfuucka ku kaaftoomaya weeyi wamaa wamaladika siwaahuduu tamaamka ka soo hadhay naaqisu naaqis weeyi wanaqsu naqsigii qufya waa la raacay huwa naqsiga fii fatiya fatiya dhexdeeda ayaa la raacay layse walayse layse dhexdeeda la raacay zaalo wazaalo zaalo dhexdeeda la raacay daa'iman xaalo u yahay mid joogtaa naqsigaasi baa la raacay walaa yeli caamila macmuulkhabr ilaa idaa darfan ataa xadfa jar walaa yeli kuma xiisanayo alcaamila caamilka kuma xigsanayo macmuulkhabari khabar macmuulkii macmuulkhabar caamil kuma xigsan karo ilaa idaa ataa waktiga uu yimaado mooyaane macmuulkii darfan darf xaalada u yahay ow xarfa jarin wa majruurihi xarfujar iyo majruurkii xaalada u yahay inuu yimaado mooyaane culimo baydkana muxuu kaga sheekeynaya wuxuu kaga sheekeynaya kaaniya walaaled soo ma garanaysa saw iyagu cawaamil maaha haadhaade macmuululkhabar in caamilkaa lagu xusiiyo kaaniyo walaalaheed ahi ma banaana allaahuma ilaa macmulkhabarki inuu darafkii jaar iyo majruur yahay mooyaane hadduu darafkii jaar iyo majruur yahay waa la hormarin karaa waa ku xigsan karaa liannahum yatawasacuuna fi duruufi walmajruuraati maa laa yatawasacuuna fii hayriha laba xaalo soo gudagelaya labada xaalo waa maxay labada xaalo ta koowaad waxa weeyaan an yataqadama macmuulu lkhabari waxdahu cala lismi wa yakuuna alkhabaru mu'aharan can alismi waa macmuululkhabarkii kelidii inuu ka soo hormaro ismiga khabarkiina uu ismiga ka dambeeyo ma banaano oo maxay tusaaluhu kaana acaamaka zaydun aakilan horta aynu fahanay asalka hore wuxuu ahaa kaana zaydun aakilan acaama kabuu ahaa kaani waa caamilkii soo maa zaydna waa ismigii soo maa aakilanna waa khabarkii soo maa khabarkiibaa camal falay haddaba eeg khabarkii afcaashan ayaa camal falay kadib muxuu qaatay faacilkiisi waa huweya acaamo oo mafcuulu qaatay soo ma faacilkin waa mustatire haddaba acaamadan isago macmuulul khabar maa se mama fahansanid waan iska lalayo sawt caamadani macmuululkhabar maa macmuululkhabarkan inaynu kaano ku dhejino ma banaano waa intaa macmuululkhabarka xagga dambe jira inaynu kaano oo caamil ah ku dhejino ku daba mid banaan maaha oo nidhahno maxay kaana dacaamaka zaydun akilan inaan saa idhahdaa ma banaano yaa diiday dee dee basriyiin baa diiday kuufiyiina way baneeyeen labada madhab wa socdaano basriyiinna way diideen kuufiyiinna way baneeyeen suurada labaad an yataqadama almacmuulu wlkhabaru cala lsmi haye wayataqadama almacmuulu cala alkhabari waa maxay tanna macmuulka iyo khabarkuba macmuulka iyo khabarkuba waxay ka soo horeynayaan ismiga laakiin macmuulka khabarka ka soo horeynaya waa maxay tanna kaana dacaamaka aakilan zaydun weeyaan ya ya labadii goorba maxaa ku xigoon caamilkii macmuulkii dhade ma banaano marka yaa diidey sibaweyhi baa diidey bacdulbasriyiinna way ogolaadeen sibaweyhi baa diiday bay kuleeyihin bacdulbasriyiinna way ogolaadeen bay kuleeyihin oo basriyiintu waa ayaga kuwa ogolaaday ibnu saraaj iyo abi cali alfarisi iyo kuwaa weeyaan intaa ma marka labada suuraa soo guda gelaya labada suur labada suuraod maxay labaduba macmuul lama ogola inuu caamil ku xigsado weyaan macnuu labada suuraba macmuul khabar lama ogola inuu caamilka ku xigo waxaa daba baxaya khabarkii iyo macmuulkiiba ismigu way ka soo hormareen laakiin yaa ku xiga caamilka khabarkiibaa ku xiga waa caadi taasde maxaa tidhi kaana aakilan dacaamaka zaydun waa saxde maxaynu ka cararnayna un macmuululkhabarku inuu caamilka kuxig inu ka cararna soo ma de iminkana kuma xiga waa sax way ogolaadeen ayo basriyiintuna way ogolyihin hadii basriyiintina ogolaadeen kuufiyiin way sii ogolaadeen ijmac baaba ka dhacay kolka itifaaq baa ka dhacay halka basriyiin iyo iyo kuufiyiin maxay isla ogol yihiin labaduba waxay isla ogol yihiin he ya waxay isla ogol yihiin waxay isla ogol yihiin macmuulku caamilka ya maxay isla ogol yihiin kuufiyiintu marka horeba way ogolaadeen soo ma basriyiin maxay ku soo raaceen mar haddee aanu ku xigin maxay macmuulkii caamilka aanu ku xigin masaladaas way banaan tahay soo ma ama khabara soo horeeyo ama yuu soo horaynin masl fahni marka taa wa isla ogolaaday hadduu macmuulkii daraf yahay ama jaariya majruuriya ka warrama jaaza ilaahu cinda albasriyiina wa cinda alkuufiyiina laskuma wa khilaafsanaba basriyiin iyo kuufiyin maxay isla ogol yihin hadduu macmuululkhabarku uu daraf yahay ama uu jaariya majruur yahay sheekhow hee banaan bay idhahdeen in lagu xigsiiyaa maxay caamilka tusaale kaana cindaka zaydun muqiiman asalka hore muxuu horta fahn asalka de wax kastoo kolkaad asalka fahamtid baa faraca la fahmaa soo ma kaana zaydun muqiiman cindaka buu ahaa kaana zaydun zayd wuxuu ahday muqiiman mid ku negi cindaka agtaada kadibna macmuulkhabarki muxuu noqday daraf soo ma xagga hore soo mari kaana cindaka zaydun muqiima way banaan tahay jaaza alkuufiyuuna walbasriyuuna haye kaana fiika zaydun raakiban ka waran asalku muxuu ahaa kaana zaydun raakiban fiika haddee raakib fiil fiil la daba dhigo waa maxay waa jacayl haddee can la daba dhigana araakibun anta can aalihati ya ibraahiimu waa nacayb wey markaa u fiirso kaana fiika dhexdaada wuxuu aday zaydin zayd raakiban mid jecel macmulkhabarka hadduu daraf noqday way banaan tahay kuufiniy basri way isku waafaqsan yihiin baytkana macnihiisa ma fahnay walaa yali kuma xigsanayo alcaamila caamilka kuma xigsanayo caamilkii waa kaanayo walaalaheede macmuulul khabari khabarku mid uu ku camal falay kuma xigsanayo ilaa idaa ataa waktiga uu yimaado mooyaane macmuulkii darfan daraf xaalada u yahay o xarfa jarin de xarfu jer keliya maaha ow xarfa jarin waa majruuriy xarfijir iyo majruurkii xaalada uu yahay inuu yimaado macmuulkii mooyaane eh, banaanaan maayo jawaabkii baa go-ane fainahu macmuulkii yeliihi caamilka waa kuxigaya haddii labadaa mid u noqdo hadduu daraf noqdo ama jaar iyo majruur noqdo fainahu macmuulkii yeli waa la xidhiidhsanaya huwa macmuulku hi caamilka waa la xidhiidhsanayaa wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka waatuub